bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wslama cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu maa yanfacu lmeyita min qowli gayrih <coughs> baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yanfacu anfacayo almeyita meydka anfacayo min qowli gayrihi oo geyrkiis warkiisa ah yacni meydka markuu dhinto kabacdi maxaa anfacayo oo dadka aan isaga ahayne nool hadalladooda ah maxaa ka anfacayo meydka markuu dhinto kadib maxaa anfacaayo oo camalul gheyr ah heyrkiis eh, shaqo ou qabtay ama hadal uu yiri oo meydka anfacayso dib u anfacaysaa ma jirtaa ajmaca alculamaau culimadu waxay ku ijmaaceen buu yidhi calaa ana aducaaa ducada lilamwaati dadka dhintay loo duceeyaa yanfacuhum inuu anfacayo ducada yacni dadka dhintay loo duceeyaa inay anfacaysa ayaan khilaaf ka taagnayn wayasiluhum inuu gaarayo thawaabuhu thawaabkiisuna uu gaarayo waxtajuu biqowli illaahi tacaala bayna xujaysteen waaladiina jaa-uu min bacdihim muslimiinta faygooda xoolaha fayga ah alfay-u waxaa iska leh waladiina kuwiibaa iskale jaa u yimaadeen min bacdihim muhaajiriin ansaar gadaashooda yaquuluuna <clears throat> waxay dhahayaan rabbanaa kfir lanaa ilaahu noo dhaaf wali u dhaaf walaalihim aladiina sabaquuna biliimaan annaga noo dembi dhaaf walaalaheen naga hormareen u dembi dhaaf maxay ku hormareen iimaankay uga hormareen laakiin markaas waa dhinteen ayb oo dad iyaga waqti ahaan uga horeeyo waayo ummadihii gadaal ka timid ayaa fayga iska leh oo dadkii ka horreeyay u duceynayaan <clears throat> ducada marka haddaysan meydka anfacaynin lama jideeyeen qur-aankana laguma sheegeen macnaha wagayri dalika iyo taa qeyrkeedu min alaayaati almashhuurati aayaadka caanka ah bimacnaaha macnaheedana markaa leh wabilaxaadiidi almashhuurati iyo axaadiidta mashhuurka ah ka qowlihi sala allahu calayhi waalihi wasalama nabiga qowlkiisa uu yihi allaahuma qfir liahli baqiici lqarqad ilaahu u dembi dhaaf baqiic dadka ku duugan baqiic baqiicilqarqad dadka ku duugan ilaahu u dembi dhaaf lama baqiic meelahaasaa jirta marka baqiica qubuuraha maqbarada muslimiinta ay ku taalay baqiiculqarqad ayuu ahaa marka baqiic dadka ku duugan ilaah u dembi dhaafo ahlka u ah ayb marka dad amwaadoo dhintay waa wax uu nabigu u duceynayo haddaysan anfacaynina maba dhaheenba sidaan waka qowlihi sala allahu alayh waali xadiidkaa muslim baa wariyey waka qowlihi sala allahu alayh waalihi wasalama allaahuma akfir lixayina wamayitinaa ilaahu keenna nool u dembi dhaaf keenna dhintayn u dembi dhaaf waqayri dalika waihtalafa alculamaau culimadii waxay isku khilaafeen fii wusuuli hawaabi qiraa'ati alqur-aani qur-aanka akhrintiisa thawaabteeda gaarideeda oo maxaa laga wadaa qur-aan baad akhrinaysaa markaas xaalada thawaabtii qur-aankan akhrinta qur-aankan la akhriyey ajarkii aan ka heli lahaa hebel oo dhintay aan u hadiyey oon siiyey saas haddaa dhahda ma gaaraysaa taas waa midda laysku khilaafay ayb adigii oo noola qur-aan akrinaa markaasaa leedahay thawaabkeeda aabahay allah gaarsiiyey hooyaday allaha gaarsiiye hebel allaha gaarsiiye ma gaaraysaa ikhtalafa alculamaau culimadu waxay isku khilaafeen fii wusuuli thawaabi qiraa'ati lqur-aani qur-aanka akrintiisa thawaabteeda gaaridiisa falmashhuuru sida mashhuurka min madhabi shaaficiyi <clears throat> imaamu shaafici madhabtiisa wa jamaacatin iyo jamaaco culummada kamida madhabkooda sida mashhuurka annahu laa yasilu waa inuunan gaaraynin ayb waa inaanu sawaabkaas uusan gaaraynin maxaa yeelay ninkaan dhintay camalkan isaga ma samaynin ayb sharcigii nasna ma ku soo aroorinoo aayad ama xadiid adiga camal aada samaysay qof dhintay inuu gaarayo oo aan ahayn kuwaan la sheegay ee kuwa uu sheegi doono aan ahayn ama idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ilaa min halaath sadaqadii iyo waxyaabahaas iyo ducadii iyo wixii aan ahayn shaafici wuxuu leeyahay wax la ogyahay maahan ma ahan waxaana waa qeyb sharciga in looga dambeeyo waayo sharciga maadaama aanay waxba kusoo aroorin bis marka waa kuwa kuwa sharcigu uu tilmaamay inay gaarayaan keliyaha lagu gaabsado wadahaba axmed bnu xambalin imaam axmed wuxuu ku tegay iyo wajamaacatun jamaaca min alculamaai culimada ka mida iyo wajamaacatun jamaaca oo min asxaabi shaaficiyi shaafici asxaabtiisa ka mid a ilaa anahu yasilu qur-aanka thawaabtiisu inuu gaarayo meydka falikhtiyaaru sida la doortay marka waxaa weeyaan buu yiri an yaquula alqaariu qaariga ninka akhrinaya inuu yiraahdo bacda faraaqihi markuu dhammeeyo qur-aanka kabacdi allaahuma yaa allaahu allow owsil thawaaba maa qara'tuhu waxaan aqriyay thawaabteeda ilaahu gaarsii ilaa fulaanin hebel wallaahu aclamu yani masaladii marka midna waa laysku khilaafsanya midna layskuma khilaafsana ducada layskuma khilaafsano inay dadka dhintay gaarayso haddaa u duceysa laakiin qur-aankii ma gaarayaa sida laga wadana waxay tahay qur-aan aada adiga akhrisay qof meydoo dhintay ma ka faa-iideysan karaayo ajarkii aada heli lahayd isaga ma helaya ayb midaa marka waa midda uu shaaficina diiday imaam axmedna uu yiri marka waa gaarayaan uu yiri ibnulqayim iyana aada u difaaca yani qur-aanka inuu akrintiisa inay gaarayso dadka dhintay ayb kitaabkiisa aruux ayb ibnu taymiya laftirkiisa macna saas camal u sheegaa nacam laakiin maadaama aan qof qabri joogo wax gaaraya annaga ma fahmi karno sharciga un inaan marka ka fiirinaho sharcigii marka hadduuna waxba sheegin waa in laga gaabsado marka ayb oo ducooyinka iyo sadaqada u bixinteeda iyo waxyaabahaas loo badiyo ayb wayustaxabu hanaa-u hore waxaan usoo marnay meydka marku dhinto ee la duugo inay fiican tahay in qur-aan lagu akriyo meesha agteeda qur-aankaas marka maxaa laga wadaa qur-aankaas ujeedkiis waxawaaye meeshii qur-aanka lagu aqriyay naxariisaa imaanaysa oo kusoo degayso marka naxariistaasna maqbuurkaas qofkaa qabriga ku jira ha hela waa un ayb tanna marka waa markuu dhintay qur-aan akhris thawaabtiis ma gaaraya laba meel ay kala tahay marka wayustaxabu waxaa la sunneeyaa athanaau ammaan ayaa la sunneeyaa cala almeyiti meydka la ammaano wadikru maxaasinihi wanaagiisa oo la sheego <coughs> raweynaa fii saxiixay lbukhaariyi wa muslimin waxaanu ku warinay can anasin radia allahu canhu qaal maruu bijanaasatin janaaso ayay soo mariyeen fa ahnow calayha khayran khayr bay ku ammaaneen faqaala anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu waxa uu yidhi wajabat way u waajibtay uma maruu biukhraa mid labaad bay la soo mareen fa ahnow calayha sharan shar ayay ku sheegeen faatnaw bimacnaa waxay ku sheegeen fa atnaw calayha waxay kaga faalloodeen sharan xumi faqaala waxa uu yihi nabigii wajabad waa u waajibtay faqaala cumar bnu lkhadaab radia allaahu canhu cumar waxa uu yidhi maa wajabad wajabad waa maxay qaala waxa uu yihi haadaa kan afnaytum waad ammaanteen oo waa faallayseen caleyhi korkiisa khayran baad ku faallayseen fawajabat lahu ljannatu jannadiiba u waajibtay wahaadaa kanina athnaytum calayhi sharan shar ayaad ku sheegteen ood ku faallayseen fawajabat lahu nnaaru naar baa u waajibtay antum idinku shuhadaau ullaahi markhaatiyaalkii alle ayaa tihiin fil ardi dhulka korkiisa ku sugan antumtaan marka yaa laga wadaa saxaabada kaliya meel qaara culimmada kamida saasay dheheen antum idinku maadaama aad tihiin saxaabadii nebi maxamed oo cuduul aad tihiin alla idin ammaanay oo wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina waalansaar waladiina tabacuuhum biixsaanin radia allaahu canhum waraduu canhu la yiri ee dadkaas ammaanan maadaama aad tihiin idinka qofkaad ammaantaan waa ammaanan yahay qofkaad xumaan ku sheegtaanna xumaan buu ku sheegan yahay ayb ahlucilmiga marka qaaraasaas yidhi antum saxaabaday ku dhaceen ayb qaar kalena waxay yidhaahdeen maya ee ummadan laga wada caam ahaan oo ummaddan nebi maxamed dadkooda culummada ee akhyaarta ee wanaagsani qofka ay ku ijmaacaan ammaantiisa qofka ay ammaantiisa ku ijmaacaan oo aynan isku khilaafin qof wanaagsan wa qofkay farta ku fiiqaanna qof xun waa markaayb ayb ayb marka ibnu callaamku wuxuu leeya yaxtamilu an yakuuna almuraadu min antum ayuha asaxaabatu inay tahay wayaxtamilu an yakuuna almuraadu minhu wayaxtamilu an yakuuna almuraadu minhu mutlaqa almu'miniin ayb wayu-ayidu thaaniya waxaa xoojinaysa in mu'miniinta guud ahaan laga wado riwaayatu almu'minuuna shuhadaa ullahi fi lardi awradaha fi lmishkaat markaan saxaabadeeda muminiin marka la yiraahdo iyagoo kuwa ku dhaca dadka kalena marka waa soo gelayaan dadka la sheegayana waa dadka markhaati galka ah ee qof iska faasiqoon oon gelin yani cid markhaati u qabsanaysa ma laha ayb oo dadka fasaqada ahe xunxun qofka ay ammaanaan macnaheedu maahan inuu ahlu janno yahay ayb dadka laga hadlaya waxay tahay dadka akhyaarta oo cadliga ku sifaysan qofka ay ammaanaan waa ammaanan yahay waraweynaa fi saxiixi اlbukhaariyi can abi laswad qaala qadimtu lmadiinata madiinan soo galay fajalastu ilaa cumara bni اlkhadaab cumar ayaan la fadhiistay radia allahu canhu famarat bihim janaasatun ayaa soo martay fa uhniya calaa saaxibihaa khayran qofkeedii ayaa waxaa lagu ammaanay khayr faqaala cumaru cumar waxa uu yidhi wajabat huma mura biukhraa mid labaad baa lala soo maray fa uhniya calaa saaxibihaa khayran saaxibkeediibaa khayr lagu ammaanay faqaala cumaru cumar waxa uu yihi wajabat huma mura bithaalithati mid saddexaad baa lasoo mariyey fa uhniya calaa saaxibihaa sharan qofkeediibaa shar lagu faalleeyey faqaala wajabat waa u waajibtay qaala abulaswad faqultu waxaan idhi wamaa wajabat yaa amiira almu'miniin wajabad waa maxay amiiruulmu'miniinow cumar buu sheega qaala waxa uu yihi qultu waxaan idhi kamaa qaala nabiyu sal l salam sidii nebiga uu yidhi ayumaa muslimin muslimkii ahoo shahida lahu ay u marqaati kacaan arbacatun afar qofood oo cuduul ah bikhayrin ay ugaga marqaati kacaan adkhalahu llaahu ljannata ilaahay jannaduu geliyaa faqulnaa waxaanu nidhi wahalaaatun saddexna qaala wahalaaatun saddex faqulnaa wahnaani labana qaala wahnaani labo uma lam nasalhu can lwaaxidi hal qof ma weydiinin walaxaadiidu binaxwi maa dakarnaa kahiiratun way fara badan tahay wallahu aclam baabkan marka wuxuu ugu dhex keenay alimaamu nawowi ammaantaas qofka ou ammaanay qofka nool ou ammaanayo qofka dhintay way anfacaysaa ayb oo markhaati bay u furaysaa ayb markaati bay u noqonaysaa ayib dadka la sheegayana marka dadkaas tilmaantooda aan sheegnay baabu nahyi can sabi lamwaati baabu bayaani nahyi iska reebidii layska reebay caddeynteediibu u baab yahay can sabi alamwaati dadka dhintay in la caayo layska reebay <coughs> rawaynaa fi saxiixi albukhaariyi can caaishata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sal allahu caleyh waalihi wasalama nabigu wuxuu yidhi laa tasubu lamwaata dadka dhintay ha caynina <coughs> fa inahum iyagu qad afdaw way gaareen ilaa maa qadamuu waxay horumarsadeen wixii ay naftooda u hormariyeen way gaareen oo yacnii dadkaa dhintay markaa ha cayninina nahyigaana waa nahyu taxriim sida nahyiga asalkiisa uu tusayo laakiin waa huwa caamun makhsuusun caam la khasisayo xadiidka anas ayaa lagu khasisayaa soo hormaray oo waa maxay marka xadiidkii hadda aan soo marnay muxuu sheegahay qof dhintay janaazo janaasadii ayay asxaabtu khayrna ku sheegeen mid midna maxay ku sheegeen shar ayay ku sheegeen amwaadda yaa la caynina waa laleeyahay ama ayaan yani wax laga sheeginna waa laleeyahay marka wuxuu leeyahay shuraaxdu waxay leeyihiin maadaama nebiga uunan ku inkirin al amwaad marka laleeyahay amwaad asha ku jirtaa cahdiye ah amwaadda muslimiinta laga wadaa kuwa gaalada maaha ayb muslimka yani muslimka la sheegayana waa muslim aan la jahri jirin xumaan bidco ama fisqi aan la jahri aan la jahri jirin ama ninka la jahro bidcada iyo fisqiga iyo waxyaabahaas in bidcadiisa la sheego oo ninkan waxaasuu faafiyey iyo waxaasuu faafin jiray iyo laga digtoonaada iyo la yiraahdo taasu dhib ma laha marka laa tasubu lamwaat al amwaat waa caam oo maqsuusa ah. amwaat lmuslimiina loo jeedaa muslimiinta laftirkoodana waxaa loo sii jeedaa kuwa aan la jahrin bidca ama fisqi <coughs> warawaynaa fi sunani abi daawuuda wtirmidiyi biisnaadin daciifin dacafahu tirmidiyi ou daciifiyey can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama udkuruu sheega maxaasina mowtaakum dadkiina dhintay maxaasintooda wa kufuu ka jooga oo ka hara can masaawi-ihim xumidoodana ka hara oo yacni xumaantoodii markaa ha sheeginina halkaa marka ibnu xajar wuxuu leeyahay markuu imaamu nawowi uu leeyahay wadacafahu tirmidiyu wuxuu yihi xaafidku lam ara fii shayin min nusakhi tirmidiyi tasriixa tirmidiyi ma aanan arkin wainama istaqrabahu qariib unbuu ku sheegay bis ayb wanaqala can ilbukhaariyina wuxuu kasoo naqliyay ana bacda ruwaatihi munkarun munkarulxadiid ruwaada xadiidkan warinaysa qaar kamida inay munkarulxadiid yihiin waqad sakata calayhi abu daawuudna waa ka aamusay wasaxaahu ibnu xibaana wagayruhu fahuwa min shardi lxasani ayb weyaan waqad taqadama takhriijuhu walkalaamu caleyhi fi baabi maa yuqaalu fi xaali asli lmeyit fi xaali qusli lmeyit ayb qultu qaala alculamaau culimadii waxay dhaheen yaxrumu waxaa xaaraam noqonaya sabu lmeyiti meydka ah, cayntiisa almuslimi meydkii day almuslimi muslimka ahaa alladii meydka oo laysa muclinan aan ahayn mid iclaansado oo banaanka dhigta bifisqihi fisqigiisa yacni meydka muslimka ah ee aan fisqi iyo wax lamida aan banaanka soo dhiganin oo ninku maalan haddii uu banaanka soo dhigta fisqi oo halkaas uu taagan yahay ummadda uu maalkooda iyo naftooda iyo cirdigooda oo wadadaas u taagan yahay kaas marka waa la dhihi karaa kii sharta badnaayaa dhintay waxba ma dhibayso mid khamrada jidka ku cabo iska dhacdhaco isagana oo ummaddu ay ku og tahayna haddii lagu sheega waxaas dhib ma laha bidcadiibaa iyadana ka daran ayb wamaa ilaa dalika wa ama alkaafiru gaalka iyo walmuclinu midka muujisto bifisqihi fisqigiisa min almuslimiinana ka mid ah fa fiihi khilaafun ayaa ku sugan lisalafi salafka dhexdooda wa jaa-at fiihi nusuusun ayaa timid nusuus mutaqaabilatun iska horjeedo waxaasiluhu xaasilkiisana waxaa weeyaan annahu habata waxaa sugnaaday fi nahyi can sabi lamwaati dadka dhintay in la caayaa ama wax laga sheegaa iska reebid layska reebaa sugnaatay maa dakarnaahu wixii aan sheegnay fii hada albaabi aan ku sheegnay wa jaa fi tarkhiisi ruqseynna waxaa ku yimid fii sabil ashraari dadka sharta badan ama sharta leh cayntooda ama wax kasheegooda ashyaau ayaa ku timid kathiiratun fara badan minhaa waxaa ka mid a maa qasahu llahu tacaala wuxuu ilaahay nooga qiseeyey caleynaa annaga korkeenna fii kitaabihi alcasiis ou noogaga qiseeyey wa amaranaa ounana amray bitilaawatihi inaan aqrino wa ishaacati qiraa'atihi qiraa'adiisana aan faafinno oo waa maxay tabat yadaa abilah fircoon iyo wixii lamidka ah qaaruun iyo haamaan iyo qur-aankii baa lagu sheegaa waana dhinteen hadda kuwaas dad dhintay waa iska dhaafa ma la dhahayo ayb in marka hadday shar badan yihiin wax laga sheegi karo qur-aankii meeshaas yuu sheegay wa minhaa axaadiiu kahiiratun axaadiid badan baa ka mid a ah, fi saxiixi ku sugan kaalxadiidi ladii dakara fiihi sal allahu alayh waali wasalam xadiidkii nabiga uu sheegay camra bna luxay oo ku sheegay ninkii la lehi jiray wa qisati abi riqaal iyo ninkii abi riqaal alladii kaana yasriqu kaasoo ahaa inuu ka xadi jiray alxaaja qofka xaajiga bimixjanihi ushiisa bakooradda wax uga xadi jiray wa qisati bni judcaan iyo waqeyrihim abu riqaal wuxuu ah dadka xajka u socda iyo ayuu wax ka xadi jiray bakooradiisa marka wax kusoo xadi jiray bakooradda waa qallooocdaa maogtahay sidaasu intuu ku yiraahdo alaabta oo geliyo fooda u geliyo ayuu soo jiidi jiray nacam saasuu wax ku xadi jiray ayb marka waxaa ku dhacday balaayo camru bnu luxay isagoo ninka ugu horreeyey soo geliyey maka ninkii ugu horreeyey oo asnaam asnaam keena ayuu ahaa waakii nabiga yiri ra-aytu camra bna luxay yajuru qusbahu fi nnaar waxaan arkay buu yiri camru bnu luxay oo mandhicilkiisa naarta ku jiidayo markii nabiga la dheelmay liannahu kaana awala man sayaba sawaa'iba ayuu ahaa ibnu judcaanna nabiga waa la weydiiyey waxaa la ninkaa nin marti soorka ku fiican iyo ayuu ahaaye ma anfacaysaa aakhiro markaasuu yidhi maya inahu lam yaqul yowman qadu rabbi ikfir lii khadii'atii yowma addiin weligiis ma dhihin ilaahu dembigeyga aakhiro dhaaf aakhiro ma rumaysnayn yani ayb kuwayaalkaasoo dhan nabigu magacyadoodu sheegay waxbuuna ka sheegay iyagoo dhintay wa minhaa alxadiidu saxiixu ayaa kamid a ah, aladii qadamnaahu aan soo hormarinay lamaa marat janaazatun markay soo martay fa ahnaw calayhaa sharan ay ku faalleeyeen falam yunkir calayhim annabiyu sala allahu caleyh waali wasalam nabiga kuma inkirin bal qaala waaba u qirayo wajabat buu yidhi wakhtalafa alculamaau culimadu waxay isku khilaafeen fi ljamci jamcin la jamciyo bayna haadihi nusuusi nusuustan dhexdeeda la jamciyo calaa aqwaalin bay iskugu khilaafeen asaxuhaa kan ugu asaxnimo badan wa adharuhaa ugu xooga badan anna amwaata alkufaari gaalada kuwooda dhintay yajuusu waxaa bannaan dikru masaawiihim xumidooda sheegitaankeeda amwaada gaalada xumaantooda waa la sheegi karaa inay bannaan tahay oo axaadiistan waxaa lagu xambaaraya dad gaalo ah haddii gaalkaba la ammaano ka waran oo layiraahdo isagoo gaal ahayo la yahay oo diin aan islaam ahayn inuu ku dhintay ama diin aan islaam ahayn diinta islaamka inuu kaga unan ka diin yeelanaynin gaal la og yahay ayaa waxaa laleeyahay nin khayr badan oo ahaa nin intaas saas yeelo ahaa nin intaas qaar waxayba kuleeyihin wuxuu ka fiican yahay malaayiin muslimiin ah waxaas ay xun tahay iyo in la yidhaha jannaduu gelaa iyo qaar waxay yidhahdaan kan hadduu jannada geli waayo wax galaaya maba laha waana gaal gaale eh, ilaahay muxuu leeyahy inahu man yushrik billahi faqad xarama allahu calayhi aljannata wama-waahu wamaa lidaalimiina min ansaar ayuu leeyahy ta kale waman yabtaqii gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wahuwa fi laakhirati min alkhaasiriin islaamka qofaan diin ka dhiganin laga aqbali maayo aakhirana kuwa khasaaraybu ka mid yahay xadiidkii nabigana muxuu ah waladii nafsii biyadihi laa yasmacu bi yahuudiyun walaa nasraaniyun huma laa yu'minu bi ilaa kaana min ahli nnaar wuxuu yihi nabiga sal ly slam ilaahan ku dhaartee nafsadeyda gacantiisa ay ku jirtaan ku dhaaranayaay yahuudi aniga ima maqlo nasraani ima maqlo ilaa oo aan i rumaynin markaas naar unbuu gelaya oo qof nasraani oo nebi maxamed aan rumaynin inuu nebi u yahay rasuul u yahay aan rumaynin see loo dhihi karaa marka waa ahluljanna waa khayr badan yahay iyo yani macnaheedu anugu waxisiiyaa minha ayb cabirku maaha qofkii adiga wax ku siiyeen inuu ahlujanno yahay qofkii wax ku diidan inuu ahlunaar yahay ma aha ayb qofka ee cabirku waxaa weeyaan xaqi alle qofkan ma gutaa mase ma guto asalku taas ayb qofkii marka waxay noqonaysaa haddii uu leeyahay jannada waxaa lagu geli karaa diin aan islaam ahayn ayaa jannada lagu galaa nin walbaa diintou doono jannada ku geli karaa hadduu leeyahay waa arin laga yaaba inuu kufri keeni kara maxaa yeelay qofkii waxaa ku jirto raalli ahaansho iyo tasxiixin madaahibta gaalada la tasxiixiy waana kufri arrintaas ayb wa amaa amwaatu lmuslimiina muslimiinta amwaadooda almucliniina kuwaasoo iclaansaday banaanka dhiganayo kuwa banaanka dhigta ah bifisqin fisqi ow bidcatin ama bidco ow naxwihimaa fayajuusu waxaa bannaan dikruhum in la sheego bidalika waxaas ay muujisteen oo bidcada iyo fisqiga in lagu sheego goorma laakiin idaa kaana fiihi maslaxatun hadday maslaxo ku sugan tahay lixaajatin baahi ileyhi xaggiisa loo qabo litaxdiiri digitaan oo min xaalihim xaalkooda laga digayo idaa kaana fiihi maslaxatun maslaxa hadday dhexdiisa ay tahay lixaajatin ileyhi baahi loo qaba darteed litaxdiiri digniin digid min xaalihim laga digayo darteed watanfiiri ka eriin ka eriyitaan min qabuuli maa shay aqbalidiisa laga eriye qaaluuhu ay yiraahdeen waxa ay yiraahdeen in la aqbalo dadka in laga eriyo darteed waliqtidaai bihim iyo in lagu daydaa in laga eriyo fii maa facaluuhu wixii ay sameeyeen ayb hadday marka baahi ay jirto qofkan mubtadic oo ahaayo kale oo marka laga cabsanayo in bidcadiisa lagu kadsoomo waa in ficilkiisii dadku ay ku daydaan laga baqaayo waa la sheegi karaa marka waxa uu samey jiro xun si ay dadka uga digtoonaadaan markaasna maslaxo ayaa ku jirto laakiin yaa sheegi kara waa qofkan inuu bidco ku jiro inuu mubtadic noqday iyo in kale yaa tilmaami karana waxaa tilmaamaya dadka ahlu cilmiga ah cilmiga oo sunnada yaqaanaan iyo bidcada kala saari karo oo tamakun leh ayb waxyaaba adiga aada bidco umalaynayso waxaa jiri kara aan bidco ahaynba oo sunno kusoo aroortay maadaama adiga aadan aqoonin axaadiistii nebiga wixii adiga aadan aqoonin bidco waayo ma dhihi kartid nacam ayb bidcadu marka waa qofka sheegay inuu qof axaadiista aada u yaqaano uu yahay <clears throat> usuululfiqiga qawaaciddiisana uu aada u garanayo wailaa haddii kale qof walbaa qofka kaleu dhahayaa waa mubtadic waana banaysanayaa xantiisa iyo wax ka sheegiisi ayuu banaysanayaa taas lama rabo mara ayb waa hadday maslaxa ku jirto wain lam takun xaajatun baahi haddaynan jirin wain lam takun wain lam tuujad haddaan la helin xaajatun baahi lam yajus ma banaana qofkaas muslimka ah xumaanta muujisan jiray ee maanta dhintay wax maslaxo ah haddaynan ku jirin wax ka sheegitaankiisa lam yajus ma banaana wa calaa hada tafsiili tafsiilkan kala bixintan ayaa tunazalu nusuusu nusuusta la dejinayaa waqad ajmaca alculamaau culimaduna waxay ku ijmaaceen calaa jarxi lmajruuxi qofka majruuxa ee cadaaladiisu ay dhaawacan tahay in la dhaawaco min aruwaati ruwaadana ka mid a ah dadka axaadiista wariyo ee dabdiga iyo cadaaladdu ay ka halaysan tahay in la yidhaha qofkan waa daciifkan waa kadaabkan waa sayi-ulxifdi waa bannaan waana lagu ijmaacay maxaa yeele maslaxa ku jirta oo axaadiistan nebiga laga soo xambaaraya waa axkaam diin ah weeyaan axkaam baa ka dhalanaysa marka axkaamtaas dadkii soo warinayay qofkii run badan iyo qofkii been sheegay in la kala caddeeyo si aan waxaan diin ahayn diin aan loogu malaynin baabu maa yaquuluhu zaa'iru lqubuuri qubuurta midka booqanayo waxa uu dhahayo cadaynteediibuu u baab yahay waxaa sunooyinka kamid a qubuurta in la booqdo qubuurta la booqanayo marka kuwee waay qabri gaal iyo qabri muslim labadaba waa la booqan karaa waxaad qabriga gaalka laakiin u booqana inaa aakhiro ku xusuusato qabriga lil waxaa loo qabriga gaalka waxaa loo booqan karaa in lagu waansamo qabriga muminkana maxaa loo booqdaa ama muslimka maxaa loo booqdaa in aakhirana lagu xusuusto loona duceeyo isagu ducow leeyahay muslim gaalku duco ma laha ayb ziyaarat lqubuurkana waa sunno ayb oo dadkii muslimiintana waa anfacaysaa waa u duceyneysaa qubuurihii muslimiinta tegaysaa adiga aakhiraa ku xusuusanaysaa ilaahayna raalli buu kaaga noqonaya ee waxa ziyaarada loo sameeyo qubuurta loo booqdo ma ahan qofku inuu meydka wax kasoo baryo oo uu meydka wax isii ilmo isii iyo caafimaad isii iyo inuu soo yiraahdo ma aha isagana wax loo taro ayb rawaynaa fi saxiixi muslimin can marka ziyaaradu waxaa loo waxaa la rabaa marka qubuurta la booqanayna laba waxyaabood waa muhim in la ogaado wax xun in layska iska ilaaliyo in lagu dhawaaqo shayga labaad waxay tahay waa inaan safar loo gelin iyada iyada darteed qabriga booqashadiisa dartii waa inaan safar loo gelin <clears throat> marka see lagu gudan karaa haddaan safar loo gelin waxaad ku gudan kartaa magaalada aada joogtid qubuurta ku taalla booqo safar ma adaa galay markaas waa maya adoo safar ujeedo kale ku jiro qubuuraha aada ag marto muslimiinta ku leexo u duceey salaan u duceey ayb iyadana waa taas waa yeeli kartaa laakiin gurigaaga inaad ka baxdo oo aa ah uga baxdo qabri booqashadii may laa tushadu rixaalu ilaa ilaa halaathati masaajid masjid masjidulxaraamka iyo masjidulnabawiga iyo masjid aqsaa unbaa safar loo geli karaa meel amaakinta ka midoo fadli laga raadinayo ama yacnii iyadu gaar maamuus ule ma jirto saddexdaas aan ahay haddii la yiraha kawara tijaaradaba waa loo safraa ganacsiga iyo cilmiga iyo markaa waxaa laleeyahay qofka ganacsiga ama cilmiga u socdo ujeedadiisu meel maahane waa cilmi iyo ganacsi ujeedadiisu waa cilmi iyo ganacsiga meel ma aha ganacsigiisii hadduu meeshaan hadda oo u socday ka waayo oo la yiraha ganacsigii waa la raray meel kalea loo raray meesha kaloo aadayaa ee ma dhahayo aniga meeshaan wax iigu dhacday ma dhahayo rawaynaa fi saxiixi muslimin can caaishata radia allahu canha qaalat kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa kulamaa kaana leylatuhaa markastoo habeenkeeda oo tookadeeda uu yahay ay ahaato min rasuulillaahi nabiga xaggiisa ay ka leedahay sala allahu alayh ali wasalam yakhruju nabiga waa baxayay min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa ayuu baxay ilalbaqiici buu tegayay fayaquulu wuxuu dhahay assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin waataakum maa tuucaduun hadan mu'ajaluun wainaa in shaa allahu bikum laaxiquun allahuma kfir liahli baqiici lgarqad assalaamu calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaata ama ilaahay ha idin xifdiyo daara qowmin mu'miniin yaa ahla daari qowmin mu'miniin dad mu'miniina degmadooda ayb dadkeeday daara qowmin muminiin yani dad muminiina meel ay degan yihiin dadkooda wa ataakum waxaa idin yimid maa tuucaduuna wixii la idin yaboohayna waa idin yimaadeen hadan berri mu-ajaluuna ayaanu nahay kuwa madalaysan inagaan nool laftirkeena waqti baan leenahay aan dhimanayn wa inaa anaguna in shaa allahu haddii ilaahay doono laaxiquuna bikum idinka kuwa idinsoo haleeli ayaan nahay allaahuma yaa allahu allow ikfir uu dembi dhaaf liahli baqiici lqarqad dadka ku jiro ilaahu u dembi dhaaf ayb daara qowmi mu'miniin waxaa kaloo ku banaan in laga bedelo kaafka assalaamu calaykum daara qowmi muminiin assalaamu calaa daari qowmi mu'miniin oo kale laga dhiga markaa waa banaan nasbo oo nidana waa banaan yahay yaa daara qowmi mu'miniin yaa ahla daari in la yidhaahdo oo mudaafkii markaa laga guuriyo waayahay hadan muajaluuna oo mubtadaa ka xadfan ay antum muajaluuna biictibaari ujuurikum saasuu ku sheeganaa macnuhu marka waxa wy qadan mu-ajaluuna antum idinku mu-ajaluuna kuwo la madal iyo ballan loo sameeyey ayaa tihiin qadan berito beri ballan baa la idiin sameeyeyo yacni wixii alla ou idin thawaabtiinii iyou idin siinayaa ayb thawaabtiinii ayaa la idin siinayaa ujuurtiinii iyo wixii aada adduunyada acmaal wanaagsan ku kasbateen thawaabteedii berri waa u ballansan tihiin iyadana oo dad u ballansan baatihin macnaha saas macnihi haday waa soo noqnoqodo noqona kanaa fiican macnahan waayaba macnaha wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquuna annagana haddii alla doono waa idinsoo haleelaynaa markuu ilaahay yiraahdo waa idinsoo haleelaynaa oo dad dhimanayaanaha nahay annagana allahuma qfir liahli baqiici qarqad waraweynaa fii saxiixi muslimin can caaishata radia allahu canha ayda annahaa qaalat waxay tiri kayfa aquulu sideen dhahaa yaa rasuul allah rasuulka ilaahiy tacnii waxay ujeedaa fii ziyaarati lqubuuri qubuurta booqashadeeda qaala waxa uu yidhi qowlii dheh assalaamu calaa ahli addiyaari dad korkooda nabadgelya ha ahaato ilaahay ha xifdiyo min almu'miniina waalmuslimiina ah wayarxamu allaahu allah u naxariisto almustaqdimiina minkum kuwii hormara idinka idinka mida wa minaa annaga naga mida wlmustakhiriina iyo kuwa dib maray wainaa inshaa allahu bikum la laaxiquun in shaa allahu waxaanu nahay lalaaxiquuna bikum kuwa idinka idin haleelaya waa dhimanaynaa warawaynaa bilasaniidi saxiixati xadiidkan weliba kayfa aquulu caaisha markay le waxaa laga qaadanaya naagaha xataa inay u banaan tahay marmar inay qubuuraha booqan karaan ayb khilaaf baa ku jira laakiin adilo badan baa macanayeesh tilmaamaysa warawaynaa bilasaniidi saxiixati fi sunani abi daawuuda waannasaa wbni wabni can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul allahi sala allahu alayh waalih wasalama kharaja ila almaqbarati nabiga wuxuu u baxay qubuurihii faqaala assalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin wa inaa in shaa allahu bikum laaxiquun saasuu yiri marka qubuuri aakhiraa lagu xusuusanaa dadkii aada taqaanay godkooda markaad kor istaagto adiga inay meeshaa ku dambeynaysaad fahmaysaa marka adduunyada ciyaar iyo waqti dhumiska iyo waxa aan ku dhex jirno lahwi iyo ama yacni iska waqti dhumiska ah ma aha in lagu dhex jiro xaqiiqaad jirta qof walba uu ka cabaayo xaqiiqdaas waa maxay inuu qof walba dhimanayo yaraanaa lagu dhintaa weynaana lagu dhintaa dhexdhexaadaa lagu dhintaa wixii maadaama ay sidaa yihiin oo geeridu ay saa tahay wax allaale waxa geerida lagu xasuusan karo in la sameeyo adduunyada intii la joogana la baraarugsanaado oo la dadaalo ilaahay laga cabsado acmaashii <clears throat> iyo waxaa la badiyo si kastood adduunyada lacag ugu yeelato daara uga dhisato lagu caafimaadiyo yowm min al ayaam kii ka tegayaa tahay hal maalin haddaadan jiranin hal maalin aadan gaajo arkin mar walba adduunyadu ay ku toosan tahay waa ka tegay qofku waaraayo male wamaa jacalnaa libasharin min qablika alkhulda afa in midta fahum lkhaaliduun haddii lagu waaraayo ambiyadii baa ku waari lahayd dhinaca kalena maadaama shanigeedu adduunka uu sidaas uu yahay aakhirada iyada maxay tahayna aakhiro waa lagu baaqi noqonaya aakhirada iyadoo lagu baaqi noqonaya marka waxaa doqon ah tii lagu baaqi noqonayo ninkii ka tegay ee mid laga tegayo dhisay sidaad uwada uwada uwada u dhisaysa geb unbaa kale waa ka tagtay adiga qof kalea u dhaaftay dhibkeeda iyo shidadeedana adow ku saaran yahay iyo su-aasheeda waraweynaa fi kitaabi tirmidiyi can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal mara rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama nabigu wuxuu soo maray biqubuurin qubuur bilmadiinati madiina fa aqbala calayhim biwajhihi wejigiisa ayuu ku qaabilay ugu jeestay faqaala assalaamu calaykum yaa ahla alqubuur ayuu yiri war dadka qubuurtan ku jirow assalaamu calaykum yakfiru llahu lanaa walakum ilaahay waa idiin dhaafaya annaga idinka allah idiin dhaafa idin dembi dhaafo annaga idinka antum idinku salafunaa ayaa tihiin kuwii naga hormaray wanaxnu anaguna bil ahari raadkiyaan nahay raadki idinka raadkiiniyaan soo haynaa ayb qaala tirmidiyu xadiidun xasan ayb xaafidku markuu xadiidkan taqriijiyey wuxuu yihi hada xadiidun xasan warijaaluhu rijaalu saxiix hayra qaabuus famukhtalafun fiihi waqaabuusu hada yacnii bihi ibni dabya wa huwa bilmucjamati lmushaalati ayb magaciisana xusein ibni junduba la yiraahaa ayb ninkaa mooyaane inta kale marka xadiidku waa xasaniye ibnu xajar dadkan dhinta marka assalaamu calaykum maxaa loo dhahaa asalaamu calaykumta waa maqlayaan saasaa loo dhahaya ummaaddu marka wixii sidaanoo kale oo kale ah way maqli karaan waraweynaa fii saxiixi muslimin can bureydata radia allaahu canhu qaal kaana anabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu ahaa yucallimuhum inuu baraayay idaa kharajuu ila almaqaabiri qubuuraha markay u baxaan an yaquula qaa'iluhum kooda dhahaya inuu yidhaahdo assalaamu calaykum ahla addiyaari min almu'miniin wainaa in shaa allahu bikum lalaaxiquun as'alu llaha lana walakum alcaafiya annaga idinkaba ilaahay waxaan idiin su-aalayaa caafiyo inuuna caafiyo ciqaabka iyo fitanka naga caafiyo warawaynaahu fii kitaabi nasaa-iyi baanu ku warinay wabni maajah haakadaa wazaada bacda qowlihi ou ziyaadiyey markaa bacda qowlihi yani nasaa baa ziyaadiyey waa lalaaxiquuna kadib wuxuu ziyaadiyey nasaa-i antum lanaa faraun antum idinku faradun ayaa tihiin ceelalyo ayaad lana anaga noo tihiin wanaxnu anaguna tabacun baanaha kuwa raacaya lakum idinka tabacan idinna raacayaal ceelalya marka maxaa leedaha ama farad reerku ama ciduhu markay guurayaan intaynan guurin ka hor qofa u sahmiyo wuu kasii horeeyaa meeshii ay degi lahaayeen iyo sii sinsimaa uu sii habeeyaa waa si dadkii kusoo degaan meeshii habaysan farad marka kaasaa layihaha ceelali waraweynaa fi kitaabi bni sunniyi can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam ata albaqiic ayuu yimid faqaala asalaamu calaykum daara qowmin mu'miniin antum lanaa faratun wa bikum laaxiquun idinku ceelaliyaad mootiin annaguna kuwa idin soo nahay allaahuma laa taxrimnaa ajrahum ilaahu ajarkooda hanaga hoojinin walaa tudilanaa bacdahum gadaashoodana hana dhuminin wayustaxabu waxaa la sunneeyaa lizaairi xadiidkan marka ibnu sunni xaafidku wuxuu yidhi hada xadiidun xasanun markuu taqriijiye wayustaxabu lizaairi waxaa loo sunneeyaa alikhaaru badin min qiraa'ati alqur'aani la badiyo waadikri iyo dikriga waadducaa'i duco liahli tilka almaqbarati maqbarada ama qubuurahaas dadka ku jira loo duceeyo wasaa'iri almowtaa iyo dadka dhintay dhammaantood waalmuslimiina ajmaciin iyo muslimiintao dhan oo haddaad meel marka qubuuro aada ziyaaranaysid mowtada meeshaa ku jirto dhan oo muslimiinta inaad u duceysid ilaa nin walbaa waa rabaa ducadaasoo kale wayustaxabu alikhaaru wayustaxabu waxaa la sunneeya alikhaaru badsasho min aziyaarati ziyaaratulqubuurka in la badsado wa an yukhira inuu badiyo weliba alwuquufa istaagid cinda qubuuri ahli lkhayri waalfadli dadka ahlu khayrka iyo fadliga qubuurahooda inuu dul istaago oo uu yacni booqdo safar ma ka hadlin laakiin dogow safar mahe ayb dadka ahlu khayrka ah qubuurahooda haddaad marka adoon u safraynin xumaanna ku samaynaynin inaad inta aadida ku fakartid ood iyagana u duceysid khayrkii iyo wixii ay ku bareen ama ay ku gaarsiiyeenna markaasi ay ugagan ay kugu noqoto shukri baabu nahyi zaairi midka zaa wax booqanayo ka reebita reebidda laga reebay baabu nahyi zaairi man yaraahu yabkii jazacan cinda qabrin zaa'irka nahyigiisa caddayntiisiibu u baab yahay man qof yaraahu ou arko oo uu arko yabkii isagoo ooynayo jazacan argagax dartii u ooynayo cinda qabrinna ku ooynayo wa amrihi iyo amritaankiisa iyaahu qofkaa uu amro bisabri sabar yacnii qofka zaa'irka ah qabriga booqanaya hadduu arko qof kale oo qabri ku dul ooynayo ku argagaxsan inuu sabar amro ooyintan ee qayladana uu ka reebay ooyinta wa nahyihi iyo reebidiisa ayadan noqda can geyri daalika kaagaas waxaan ahayn oo ka reebo mimaa naha sharcu canhu wixii sharciga uu reebayna ah qubuur baad booqanaysaa markaas waxaa ku dhex aragtay nin ciiddooda iska cunaayo oo ciidooda barakaysanayo oo sheekh fulano ilma la-aanaan ahay ilmo isii joogso dhahay taasaaba ka daran hadda war shirki weeyaan waxaasu ilaahay baa ilmo la weydiistaa mowdkan nafcii dur kuuma hayee sidaanna nebiga waxba uma booqa jirine qiyaamihii aakhire inta ku xusuusata u duceey meydkan dheh ayb can gayri dalika mimaa naha sharcu canhu sharciga reebay qof sameynaya markaad ku aragto adigana aada zaa inaa ka reebtid taa cadiinteeda rawaynaa fii saxiixay lbukhaariyi wamuslimin waxaanu ku werinay can anasin radia allahu canhu qaal mara nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabiga wuxuu soo maray bimra-atin haweeney tabkii ooynayso cinda qabrin qabri agtiisa ku ooynayso faqaala waxauu yidhi itaqi llaaha ilaahay ka cabso awaanyahay wasbirii sabarna ilaahay ka cabso sabar markaasay naagtii waxay tiri ilayka cani iga dheeraa way tiri ma ogeyn inuu nebiga yahay waxay tiri ilayka cani iga dheeraa inaka lam tusab bimusiibatii waxa aniga igu dhacay kuguma dhicinay tiri hadday wadaw kugu dhici lahaa yacni saan ma i dhahdeen marka inuu nebiga yahay maynan ogeyn waa loo sheegay marka war ninkaad la hadlaysa nebigu ahaayaa waa orda marka gurigiisa tagtay wax nabiga waardiyeynayay ma aynan arkin meeshii markay tagtay bay waxay tiri rasuulka ilaahi ani ma ku garanayn markaasuu wuxuu yidhi inama asabru cinda sadmati aluulaa sabarku waa musiibada markay horeyso yani middan laysku imtixaanayo waxay tahay markay musiibada kugu dhacdo inaad sabarto ajara heli laakiin markaad soo barooratay ood qaylisay meel walba ka dhacday kabacdi haddaad tiraa waa iska sabra ekaa sabar lama dhaho warawaynaa fi sunani abi daawuuda wanasaa-iyi bni maajah biisnaadin xasanin can bashiir bni macbadin almacruufi loo yaqaana bibni alkhasaasiya radia allaahu canhu qaal beynamaa ana umaashi waqti aniga aan la soconayo annabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga nadara nebiga wou fiiriyey fa idaa rajulun nin waaba isaga oo yamshii uu soconayo bayna alqubuuri qubuuraha dhexdooda uu ku soconayo calayhi naclaani laba kabood oo wato laba kabood oo wato fa qaala waxa uu yidhi yaa saaxiba sibtiyatayni war midka labada kaboodoo dacaska watow <clears throat> alqi sibtiyatayka dacaskaaga tuur bixi siib wadakara tamaama alxadiid meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qubuuraha dhexdooda marka la socona kamaha in la siibto haddii aan laga baqaynin markaas de meesha qodax iyo waxyaabahaas meel aan lagu socon karin oo lugti qofka uu ku dhibtoonaya hadday tahay iyada dhib ma waa layska gashan karaa laakiin hadday meel nadiif oo kale tahay kamihii in la siibto qultu asibtiyatu annaclu wadakara tamaama xadiid buu sheegay qultu asibtiyatu annaclu weeyaan kabta allatii laa shacara tin caleyha iyo dhogor yacni caleyha korkeeda aynan ahayn wahiya bikasri siini lmuhmalati siintii la dhibictirayoo la hoos dhiga waay waiskaani ilbaa ilmuwaxadati ba-da lahal dhibiceeyey oo la reebo <coughs> waqad ajmacat ilummatu ummaddii waxay ku ijmaacday calaa wujuubi alamri bilmacruufi annaha cani ilmunkar macruufkaoo la faro munkarka oo la reebo qofkii awoodo inuu waajibnimadiisa ayay ku ijmaaceen wadalaailuhu fi lkitaabi wdalaa'iluhu fi lkitaabi wاsunnati mashhuurat wallahu aclam baabu اlbukaa'i wاlkhawfi cinda almuruuri biqubuuri الظaalimiina wbimasaaricihim waidhaari اliftiqaari ilى اllahi tacaala wاtaxdiiri min algaflati can dalika baabu bayaani fadli lbukaa'i ama baabu bayaani xukmi lbukaa'i ooyintii xukunkeeda cadaynteediibuu u baabyahay la ooyo waalkhawfi iyo cabsi cinda almuruuri maritaanka agtiisa biqubuuri daalimiina dadka daalimiinta qubuurtooda marka la maraayo agteeda wa bimasaaricihim iyo meelihii lagu halaagay wa idhaari aliftiqaari baahi in la muujiyo cadaynteeda ilallaahi tacaalaa ilaahay loo baahan yahay alle baahida loo baahan wa idhaari aliftiqaari baahi muujinteeda ilallaahi loo baahan yahay alle xaggiisa taan in la muujiyo wataxdiiri ka digtoonaansho min alghaflati laga digtoonaado dhowhanaan can dalika arrimahaas dhanba layska halmaansanaadana in layska ilaaliyo meel baa halaag ka dhacayo dad xunxun baa lagu halaagay waa maraysaa adiga qubuur waxaad soo martay gaalo iyo dad yacni aada u xumaa qubuurahoodii baad soo martay ama dad vaalimiina qubuurahoodii baad soo martay adiga maxaa lagaa rabaa inaad cabsato wixii iyaga ku dhacay amay kugu dhacaan inaa intaad istiraado ooyso dayb oo taa marka yaa yaa yay u baabihay baabkan oo adoo iska kaafila inaad iska socoto kafladu ma fiicno rawaynaa fi saxiixi lbukhaariyi can ibni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama nabigu qaala liasxaabihi asxaabtiisiiba wuxuu ku yidhi yacnii lamaa wasaluu markay gaareen alxijra xijri meesha la yidhaha xijri marka waa meeshii reer thamuud lagu halaagay walaqad kadaba asxaabu lxijri lmursaliin ayb waa marka waxay u dhexaysaa madiina iyo iyo urdun tabuug marka markay u socdeen xadkaas meesha tabuug markay u socdeen ayay sii mareen lamaa wasaluu lxujra markay gaareen diyaara thamuud reer thamuud degmadoodii laa tadkhuluuha gelina ayuu yihi nebiga calaa haa ulaa'i almucadabiina kuwaan la cadaabayo korkooda ha gelinina oo meelaha kuwan la cadaabayo ha u gelinina degmadii iyo meeshii lagu cadaabayay ilaa an takuunuu baakiina idinkoo oynaysaan maahan idinkoo oynaysaan khushuucaysaan ungala fa in lam takuunuu baakiina haddaydnaan ahayn kuwa oynaaya markaa fain lam takuunuu haddaydnaan ahayn baakiina kuwa oynaya falaa tadkhuluu calayhim ha u gelinina marka laa yusiibukum idin asiibi maayo yacni yaanu idin asiibin ma asaaba wax iyaga ku dhacay oo haddaydan oynaynin marka ka leexda waddo kale mara gaalkii marka dhintay haddii layidhi degmadii oo ku duugnaa ama meeshii uu ku jiray ha ag marin ilaa adigoo oynaya maahane ama khushuucayo ka nool ee xumaanta hadda sameynaa maxaa u malaysaa marka midka nool maxaad u malaynaysaa shanigiisu aad iyo aada u culus yahay una daran yahay marka qofka mar walba inuu ku waana qaato dadka xunxun ayaa la rabaa dadka kalena inuu markaasi uu fiiriyo wabillahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina mxamed wcala alih saxbi slm